bsm اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiin والsalaaة والsalaam عalى rasuuli اllahi وalih وصaxbihi aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii labiyo tobnaad ee ka mid ah min kitaab النikax min alminhaaj waxaa inoo dembeeyey fasalkii ku saabsanaa haweenkii hadduu ninkii qabay islaamo ayagoo ka badan afar marka masaladii koobaad baan xali soo maray aslama idaa aslama wa taxtahu akar min arbacin wa aslamna macahu ay la islaamaan aw fi lcidda ama ciddada gudaheeda ay kula islaamaan aw kunna kitaabiyaatin ama ay kitaabiyaad yihiin lazimahu ninkii waxaa ku waajibi islaamay ikhtiyaaru arbacin afar inuu doorto haweenkii badnayd inuu afar ka doonto ku burahaya bilikhtiyaar ikhtiyaari arbacin man zaada dumarka afarta ka badan yaa meherkoodii ku burahayaa iyo waa furmahayaan wey wain aslama hadduu islaamo macahu maca arajuli qabla dukhuulin galmo horteed aw fi lciddati ciddada gudaheedii arbacun faqad afarun baa islaamtay tacayanna ayagaasaa xaasas u laasimahayooo noqonaya ta koobaad haddee weeye mar hadday haweenku badnaayeen qabla dukhuulna islaamnimadu ay dhacday kuwaas wixii afar ka badan waxay ku furmeen bitakhalluf bitakhalluf lanna islaannimo hadday timaado qabla dukuul tanajasat alfurqa waa idinka soo maray xataa fi ridda waa inaga soo marray marka ayagu takhallufka ay hadheen ee maciyada ay laga waayey ee zawjkii iyo afarta wada islaamta ay lugtaba ka yar reebeen saacdaba allah ka dhigo daqiiqdaba allah ka dhigay ayagu jaantay furteen waa baxeen wey marka markii aysan zawjka raacin laakiin filcidda ay ku islaameen afar ka midana intii ciddada gudaheeda ku islaami weyday ayaguna takhallufkaas filcidda iyaguna ku tageen mislu marka masale iska dhibyar weeyo tacayanna ayagaasaa laazim ikhtiyaar meesha ma yaalun baa loo jeeda walow aslama tii aynu xalay ku istaagnay walow aslama hadduu ninku islaama wa taxtahu ummun wa bintuha isagoo gabadh iyo hooyadeed wada qaba kitaabiyataani wataxta umu wabintuha kitaabiyatan cafwan isagoo wada qaba gabadhii hooyadeed kitaabi ah asagii baa islaamay gabadhii hooyadeed buu qabay kitaabiyataan aw aslamata way islaameen ayagii baa islaamay fain dakhala bihima hadduu u galmooday gabadhii hooyadeedba xarumata abadan weligiiba xaaraan bay ka noqonaya low aslama wataxtu taxtahu umu wa bintuha kitaabiyatan aw aslamata ama iyagu waa islaameen waad fiirinoo fain dakhala bihima hadduu hooyada iyo gabadhaba u galmooday xarumata abadan labaduba xaaraan bay ka noqonaya maxaa yeelay hooyadu waxay ku xaaraam noqonaysay bilcaqdi cala albinti haddaad gabadhaba guursatood meher ku xidho hooyadeed xaaraan bay ka ahayd hooyadeed xaaraan bay ka ahayd gabadhuna waxay ku xaaraam noqonaysay in hooyadeed tad guursata ad u galmooto ra'yiga jumhuurtu sidaasuu ahaa wadaadihii yaraana waxay un lahaayeen labaduba waxay un ku xaaram noqon hayaan galmada ee caqdigu macno malah marka aan ku soconno ra'yuljumhuur haddaad gabadha meheriso hooyadeed waa kaa xaaraan abadan haddii aad hooyada ku horraysood meherisana ood u galmootana gabadhibaa kaa xaaraana hadda haddii dukuul baa dhacay soo maarag fain dakhala bihima bihimaa baa ii dhigan aniga bihima baa la rabaa xarumata ayaa meesha yaala soo ma aragti xarumata way kaa xaram noqon abadan weligoodba marka midna caqdigaaba ku filaa midna dukuul baa ku filaa dukuulba hadduu dhacay waa maxay labaduba xaaraan bay noqdeen qowluhu tacaala baa udaliil warabaaibukum allaati fii xujuurikum min nisaa'ikum allaati dakhaltum bihin iyo ummahaatu nisaa'ikum alimaam ibnu mundirna maxamed ibraahim kitaabkiisa fi lijmac wlawsat mujaladka sagaalaad saddex boqol iyo sagaal ijmac buu soo guuriyey hadduu ninku islaamo isagoo gabadh iyo hooyadeed qaba kitaabi ah ama ay islaamaanba ay la islaamaan dukuula dhaco inay labaduba xaaraam ka noqon hayaan ilaa qiyaami saaca ijmac buu soo guuriy waana sida awlaa biwaaxidatin midna oma galmon aw laa dakala biwaaxidatin wey aw lam yadkul aya waaxidati minhuma gabadhi iyo hooyadii midna oma galmoonin buu ujeeda sheekhu tacayanat اlbintu gabadhi baa xaasnimo u laazimaysa hooyana waa fakanaysaa limaada midna oma galmoonin hooyana oma galmoonin gabadhan ooma galmoonin wuuna wada qabay way ku mehersanaayeen qabla اlislaam wuu islaamay ayagana way la islaameen laakiin lama hayo dukuul maxaa la hayaa caqdi mar haddii caqdi un la hayo alcaqdu calى اlbinti muxuu xarimi jiray hooyada gabadh haddii la meheriyo hooyadeed xaaraan bay ahayd ayadaas unbaa noqonaysa xaas wey hooyadeedna xarumat abadan sidaas wey tacayanat ilbintu saasay ku timid aan ka socon wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan yatakhayaru wuu dooran buu i qolba wuxuu le wuu dooranayaa biay mm, min ayihima sha idaa lam yadkhul bihima qowl wuxuu leeyahay hooyada iyo gabadha ha kala doorto mar haddaan dukuul jirin oon galma aysan jirin jamciguna ha loo diido inuu isu keeno ha loo diido marka tudoona ha doorto saasuu marka qiilku isagu leeyahay waana binaan calaa fasaadi nikaaxihim qiilku wuxuu saa u yidhi haddaad ku tidhaahdo soo hooyadu xaaraam kuma noqon jirin gabadha meherkeeda haddii inanta la meheriyo hooyadeed soo xaaraam ma noqon jiri wuxuu ku leeyahay caqdoodu caqdi faasida cuquud اlkufaar wa ankaxtum waa faasida mar hadday faasida tahay waxay ka dhigan tahay isagoon midna mehersanin midna aan mehersanin marka un ha kala doorta hooyada ama gabadha waad fahanteen khayirku meeshu ka socdo wa fii qowlin waxaa ku sugan cafwan yatakhayaru wuu dooran min ayihimaa sha waa goorma waidaa lam yadkul bihimaa wey kun midoono u galmoonin baa laga hadlaaya maxaa yeele nikaaxu lkufaar waa faasid buu leeyahay alcaqdu calى اlbinti yuxarimu ummana ma soconayso caqdooda waa faasid kaannahu lam yacqid calayhima minba inuusan guursanin baad ka soo qaadi marka tudoon hadda hortay noqonaysa w wey waxaan haddayna weli qawigii ma ah qawigi waad soo martay sheekh maxamed dib ha u noqonin cala صaxiixi baa lagu soo yidhi ma khilaaf la-aan ba lagaaga soo dhigay waxaa lagu soo yidhi wanikaaxu اlkufaari صaxiixun cala صaxiix sidaasuu ahaa ayb aw dakala bilbinti ama gabadhu u galmooday hooyo ma aqbarin tacayanat ilbintu ayaduna marka ayada ah idan waa maxay inuu u wada galmooday inuu midnaba u galmoonin iyo inuu gabadha u galmooday aw bilbinti buu ku yidhi aw dakala bilbinti baa loo jeedaa duuna alummi tacayanat albintu maxaa yeelay hooyadu waxayba xaaraan ku noqon jirtay alcaqdu cala albint ka waran marka caqdi maca idan gabadha unbaa xaas ah, hooyadeed waa waa fakatay xataa haddaan dhahno qolihii shardinaya alcaqdu cala اlbinti laa yuxarimu اlum waxaan leenahay waxaaba dhacayba gaalmaa timid dukuul baa timid jumlatan tafsiila waa ku daysa wey aw dakala biاlum ama hooyadiiba u galmooday xarumataa abada labaduba ku daayeen hooyadiiba u galmooday ayib ilaa way wada mar haddaan dhahno alcaqdu cala binti isweydaariyo hadduu labaduba guursaday una galmooday labaduba waxaan leenahay alcaqdu cala binti xarama alumma meherinta gabadha u mehersaday waxaa ku xaraam noqotay hooyadeed meherinta hooyadeed u mehersaday una galmoodayna gabadha waa ku xaraam noqotay waad fahanteen bat xarumata abadan sidaasu aan ka socon waa markaan weliba ku dhisno in nikaaxooda uu saxiya qowlka qawigaa ah. wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan maye xarumata abadan maehe tabqa alummu hooyadaa baaqi noqon qowl asagu sidaasuu ku leeyahay binaaan calaa fasaadi nikaaxihim bay ku dhisan tahay waad fahanteen baylata wuxuu leeyahay tabqa alum maxaa jira alcaqdu calayhima waa waa laaqi buu ku yidhi alcaqdu calayhima oo ankixatulkufar waa faasida qowlku siduu qaba isagu marka meherinta la meheriye hooyadu gabadhan la meheriyey waxba ha ka soo qaadeen yaa loo galmooday duqdi ayib hooyun baa loo galmooday soo ma ahayn bas ayadun baa xaas ah ayadun baa xaas ah. maxaa yeelay markay u xun tahay waa wadu shub ha ka soo qaad galmadun waxay lamid noqon jirtay ka nikaax hooyadun baa xaasa ah. gabadhuna way karooday buu qiilku ku yidhi waana binaan calaa fasaadi ankixatihim aan ka aw aslam wuxuu islaamay wa taxtahu amatu aslamat macahu aw fi lciddati uqira in xallat lahu اlamatu masalo kale ugudba iska dhib yar tahay marka aw aslam wuxuu islaamay wa taxtahu amatun asagoo addoon qaba yuu islaamay amadaasoo aslamad mac waba la islaamtay addoon buu qabay isagiiba islaamay ayadna waxay tihi kaa hadhi aw fi lcidda ciddadii gudaheedii bay ku islaamtay way ka yar way ka yar hadhay asagibaa islaamay xoogo way ka yar hadhay adana waxay tidhi wadaadkaadi ha ka hadh uqira waa loo dayn islaamta ayadaa waa goormo addoontaasaa loo dayn isagoo gaalab ugu qabay haddana asagoo muslima ha qabo waa goorma inxallad lahu اlamatu hadday addoon u bannaanta inuu guursado wuxuu ahaa nin aan heli karin awooduu naag xora ku guursado kana cabsaday zino ayb inalad lah ama hardiga waad soo martay aanu ka socon wain takhallafat hadday lugta dib qabato addoontii la islaantay ama ciddada ku islaanta ma ahe waxayba tiri islaami maayo ayib wain takhallafat qabla dukuulin qabla dukuulin tanajasat ilfurqa taa waad soo martee xaraa'irtii guurkood iyo riddadii iyo imaagii kulli waa isku mid marba hadduu islaamku yimaado qabla dukuulin ama riddadu timaado qabla dukuulin tanajazat اlfura waad soo martay waid artada zawjaan aw axadum waxaan soo marray kaana qabla dukuul ayb fi lcidda hadday noqoto daama nikaaxu aslamaa macan daama nikaaxu dhibku muxuu yimaadaa un markay baashu qabla dukuul tahay ama lagu kala haro ciddadii labadaasunba ay furqadu laazimaysaa inta badan ta aan ka soconno aw imaaun waaslamna macahu aw fi lciddati ikhtaara amatan tii hore maxay ahayd aslama wa taxtahu amatun keliya ahayd aslama wa taxtahu imaaun hadda wuxuu islaama isagoo addoommo fara badan qaba ama milkulyamiin cafan qaba aan dhahno milkyamin loma baahne wa aslamna macahu wayna la islaameen aw fi lciddati bay ku islaameen ciddada gudaheedi addoommo badan buu qabay kadibna way la islaameen ama intaan ciddadu dhammaanin bay la islaameen maxaan leenahay ikhtaara amatan hal addoonuu ka dooranhayaa waa goorma in xallad lahu hadday addoonta u bannaan tahay weeye cinda ijtimaaci islaami wa islaamihin islaamkiisa iyo islaamkooda hadduu kulmo hadday addoonta u bannaanaan lahayd markaasay u bannaan tahay wa ilaa haddaysan u bannaanayn soo ma indafacna kulligood waa fakanhayaan kulligood waa fakanayaan maxaa yeele hadday u bannaanayd nikaaxulama marka horeba bilowga horeba nikaaxulama hadduu u bannaanaa jaaza lahu ikhtiyaaruha way bacda alislaam haddii ibtidaa'an ba inuu addoon guursado loo ogolaa wuuna dooran karaa cinda alislaam saasaan marka u jeednaa idan wuxuu ku yidhi sheekhu addoommuu qabay waa ila islaami ama ciddadii bay ku islaameen maxaan leenahay ikhtaara amatan waaxida goorma inxalad lahu اlamatu weeye cinda اجtimaaci islaamihi islaamihin ayb ct wey hadde ha ti had soo martay hadda soo maraysan wey <coughs> laay maxaa yeelay waaxido in nikaaxida la bilaabo la bilaabo ma banaanay hadday xore aad heli karto zinada anaan ka absan aadaan ka cabsanayn ayb wailaa haddii aysan mxuu ahaayey aysan u banaanaynayni amadu cinda اlijtimaaci fi اlislaam indafacna kulligood waa furmahayaan kulligood waa tegahayaan ayb oo marka iyada ah waxaa weeye waa nin awood leh ama haweeney guursan kara xora ama ayagiiba xaraa'ir isu bedelahaya marka waa meeshay ka baxayaan midda ayad kulligood waa furmahayaan shantiba ama afartiba ama lixdiba wuxuu qabay qaybtu ijtimaacu diiday iyo oo actar min arbacin noqoto iyo qayb addoonnimadu ay soo reebto waxaa weeye addoon waxaan lagaaga ogol yahay hal xabo binikaax amaa bilmilki اlyamiin watasari waad soo martay inuu yahay mid furan oo mulaqa aan iskaga socon walow kaana taxtahu xuratun waimaam aw xuratun haddii hadda weli waxaa weeye addoommihii buu soo dhameeyey bal isku isku dhaf hadda addoomme iyo xaraaya isdhex geli walow kaanat taxtahu xura haweenay xuru qabe wa imaaun iyo addoommo wa aslamna macahu kulligood xaraa'irtii iyo imaagiiba waad islaameen macahu si maciisa aw fi lciddati bay iskugu yimaadeen tacayanat alxuratu lizawjiya midii xorta ahayd baa xaas noqonaysa wandafacna addoomaheena jid waddaday goosanayaan ayagu addoommadii khadkay ka baxayaan waxay noqon karaan weeye in hadduu yeesho milki yeman uu ku qabo waa dhici karta daawil marku xaasas bay si kale inay ku soo hadhaan mooyeene xaasnimadii jiri mayso leanno mar haddaad xor ka soo baxday addoon ma qabi kartid tacayanat alxuratu lizawjiya wandafacna maxaa yeele ninka muslimkaa ah, looma ogolo ee gabadh xore heli kara inuu gursado addoon lama ogola taas halkaasay ku tageen wain asarat ilxoratu gabadhi xortayd hadday madax adeygto oysan islaamkii ku raacin wadaadkii laa macan walaa fi cidda lama islaamin ciddadiina kagama daba tegin fanqadat ciddatuhaa ciddadeedii baa go'day maxaan leenahay addoomihii badnaa ka dooraan leenahay ikhtaara amata war addoommada tii ortayd la keri waay gaalnimo ku dhimataye ama ciddadii ku dhammaatay addoommahaadii kula islaamay ama ciddadii kusoo islaamay mid ka mida ka door ikhtaara amatan wey yani nikaaxaan iyo zawjiyo wey waxaa laga hadlaya taa aynu ka socon shardigii baana weli kuu qadaran waa in xallat lahu cinda ijtimaaci islaamihi wa islaamihinni dooraa kuu qoran ayb oo goormo wey oo markaysa xor ahayn wey oo markaysa xor ahayn ama waxay u banaan tahay markaysan amadaasi ay noqon isu bedelaynin xor hadday or eh, xor isu bedelayso xortaa un baa xaas u noqon wixii addoonaha khadku ka baxaya wa lagu sheegay ayib ya inxallad lahu wuxuu ujeedaa wadaadku waa inuu addoonnimo ku qabi karo hadday haweenkii mid ka mida xor noqoto inta kale addoommada ah khatay ka baxayaan wailaa indafacna si sheeku soo yidhi maaha taas ujeeda sheekhu wuxuu hi walow aslamat اlxura xorti hadday islaamto wacataqna addoomihiin ay xoroobaan fi lciddati bay ku xoroobeen fakaxaraa'ira asliyaatin baad ka soo qaadi ba u masaail anagu ma hayne marka waa fahamkeedu iska kada laga laga waa iska dhibirta hadaan usuusha hore aad soo fahamto walow aslamat اlxura gabadhi xorta ahayd eed qabtay baa islaamta wa cataqna addoommihii aad qabtayna way xoroobeen bacdamaa ay xoroobeen bay uma aslamna fi lcidda xoradii baa islaamka la horeysay addoommihiina way xoroobeen ciddadii oon dhammaanin yayna soo islaameen maxaa laga soo qaadi fahunna addoommadii ka xaraa'iray la too yihiin asliyaatin oo asal ah fayakhtaaru minhu arbacana saasuu kugu cadday naskii baa kugu qoran fayakhtaaru minhuna arbaca xoraad qabtay way islaantay adoo moodaya inay keligii kugu soo hadhayso iyo addoommihiina waaba la xor ninka ilah baa xoreeyeyba saad u lahayd ciddashow intayn dhammaanin bay magaalnima ay ku hadhay ciddoon dhammaan iyagoon soo islaameen kulli maxay noqdeen xaraa'ir baa meesha jooga idan waxaad ka dooranaysaa afar baad ka dooranaysa fa yaktaaru wuu ka dooranhayaa minhunna xoradii iyo kuwii soo daba soo xoroobee soo islaamay arbacan buu ka dooran fasal cusub buu sheeku bilaabay ikhtiyaarkii buu rabaad inuu ka hadlo waxbaa la dooran baa lagu soo aayey oo haweenku hadday shanka afar ka badan yahin waxbaa laga dooran alfaadda wax lagu dooran shaaficina alfaad baa lagu dhibay od ogtihiin marka alfaaddii iyo siiqadii wax lagu dooran lahaa waa wاlاkhtiyaaru doorashadu waxaa weeye اkhtartuka na adaanku doortay wey kuwana waa nacay aw qarartu nikaaxaki guurkaadi baan sugay inta kale waan diiday aw amsaktuka adigaan ku reebtay aw abatuki waan ku sugay alfaadaas iyo wii la halmaala qaabka waa loo dooran hadee annagu waaan leenahay ficil ukm waxaan ka ixtiraazaynaa ficilku ikhtiyaar noqon maayo bacd alislaam hawshu markay dhammaatay kula soo islaam hadaad afar u galmooto galmada waxaan leenahay ma aha ikhtiyaar لأnna اlwaط fi اlcidda ma ahayn rujuuc iyo rajciyo kadalika waxaan leenahay afcaashaasi waxaan leenahay waa ficilku yaxtamil ficilku ixtimaalaad badan baa gala qowlku laakiin dalaaladiisu way ka caddahay اxtiyaad baan saa u yeela maaha iska dhe ma aha falka waxaan ku diidnay falku wuxuu ixtimaalaa sahwi daladiisa laisku khilaafaya waa laisku maandhaafaya ruux adalkaa du ka kac muxuu u kacay nin baa wuxuu ku leeyahy codkaa dhibay nin wuxuu leeyahy my telefoon baa usoo dhacay mid wuxuu ku leeyahay fadhigu ku cajisay nimay bannaan ku ballansanaayeen falku sidiisa waa maxay waa hawla badane falku laakiin qowlku waa cad yahay marka saa qowl baan kaa rabnaa ikhtartuki qarartuki amsaktuki habatuki warkaas kaa doorayna taa waa la garta fasalkana marka wuxuu ku saabsan yahay waa iskuma cidhno kelimada horma waa fasal gooni u kacaya faslun fi اlاkhtiyaari wالtacliiqi wالtacyiin qaabka wax loo dooran haweenkaa doorata aad u bardhabayso ikhtiyaarki ma la xidi karaa oo tacliiq ma la gelin karaa wاalaaqu furidii aad furtay afar ka mida ah haweenkii ikhtiyaarun doorasho wey ayaga aad dooratay iyo wa tacyinun bardhabid wey haweenkii ka badnaa afarta sideedda ama labaatanka ama tobanka ahaa ee kula islaamay ama ciddada kusoo islaamay lagu yidhi afar ka dooro afar wax ka badan lama ogolee haddaad tirado afartan aan furay macnahedu waa maxay ayagaan doorto xaasas ka dhigtay kadibna waan furay wey si automatic waa ujeeda mayd wاطalaaqu اkhtiyaar wa tacyiin inaad fahanteen bay la tahay fuqahadu hawsha way yaqaanaan haddaan idinka kitab albac kusoo mar haddaan ku dhaho hebelow addoonkaada iga xore addoonkaada aad leedahay iga xore baad soo marteen kitab albac kuso marteen macnaheedu waxaa weeye iga iibi kadibna lacagtiisi igu qoro kadibna icaawi oo hawshaa xornimada iga xoreey addoonka aad fahanteen bayla tahay fikiyaadkaad aad usfahantaan waad garanaysa waxa looga jeedo shan boqoloo doollar iga dirmacada waa maxay idaymi shantii khidmadayna meel ku qoro hooyadana iiga gee xisaabtaasaa isku jirta maaha cuquud kala taagan oo isku xidxi ma aha waa addoonkaada hebelo iga xore wey maxaan leenahay iga iibi lacagtaada meel ku qoro igana sug waa dayn kaash kuma hayo addoonkana xore anaa wakiil iga tahay waa beec iyo wakaalo iyo beecu muajal xisaabahasaa isu gelahaya shaafici maay uhi walaaqu dooraha haweenka lagugu ogaaye waxaad tidhi afartan aan furay macnaheedu waa maxay kuwanaan horta doortay weeye waan doortay inay xaas ii noqdaan kadibna way furan yihiin waad garateen sabab lanna alaaqu ma qabto waxaan zawje ka ahay yaa la furaa horta islaan xaas kuu noqotaa la fura ood qabto marka horena waxaan ku lahay doorataad qabi lahayd meesha aan waan doorta kaa sugan waxaa tii hebel hebliyi heblaan fura xalimiyo caali iyo zaynab iyo geediyaan furaati waxaan leenahay iyagaaba aad u dooratay xaasnimo kuwan kalena horaanba waa tageen afartan ma wixii kale tagaba horta kuwanna furta waxba ma haysid <laughs> markiina hoos u degtaa baa la rabaa macnahaasaa loo jeedaa <clears throat> ikhtiyaarku waxaa inaga soo maray xalay baan soo maray ikhtiyaarku cindanaa khilaaf baa ka jira ma ibtidaau nikaaxin ba mise waa istidaamatu nikaaxin ayib khilaafka xalaynu soo mar aan ka socono wuxuu idhi sheekhu ladihaaru wاliilaau fi اlaصaxi dihaarku aad gabadha tirado hooyadii baad iga tahay iyo welioo ka dhaarasho aad ka dhaarata galmadeedii fil asax haddaynu ma ikhtiyaar dalaaqoo kale ah war haweenkeen afar ka doora lagu yidhi heblaa tir hooyadii bay iga tahay tanna waabaan ka dhaarta inaan agmarayn waxaan leenahay ma aha ikhtiyaar ikhtiyaar ma aha wadaaddo ma asax wey asaxa sidaa odhanaya layse adihaaru walilaau tacyiinan waاkhtiyaara buu hadal asaxu dihaarku taxriim bu asalkiisu waa taxriim waa haweeney aad iska xarimayso inaad wax xarimtaan laguma dirin waxaa lagu diray inaad xaas meel dhigatood sugato taxriim baad u booday haddana iila baad ku dhufato ad waan ka dhaartay inaan u galmooynin baad isna waa nooc min ataxriim waa adoo ku dhaartay alimtinaac can alwain baad ku dhaaratay kitaab ilah waa gaari doonaa insha allah midna waxaa tiri kadaar umi baa tahay marka maqsuudka lagaa rabay iyo waxaad ku hadasha waa maxay waa kaf iyo kala dheeri asaxu sidaasuu leeya muqaabilkaa ka saxan lianna dihaarku iyo ilaagu waay waa min lawaasim annikaax ama waa aar min ahaari nikaax calaa qawaacid alxanafiya waa inagu soo maray waxaa bannaan alistidlaalu biaari shay calaa wujuudihi marka maadaama ilaagu iyo dihaarku uu yahay min aahaari الnikaax ninkana marka la war haweenkan afar ka dooro uu yidhi waa ka daaray heble heblana waa ka dhaartay waxaan ka dhiganaynaa macnaheed waa maxay horta waan doortay inay xaasiisiin noqdaan kadibna hooyada bay tan iga tahay tanna waxay iga tahay wax la garan waayo inaan ag maro idan marka waa muqaabilka asaxa muqaabilka asaxaan ujeedna hadda ka hadlayno asaxu warkiisu waa iska cadiya maya muqaabilka kii hore asan aalaaqu ikhtiyaarsu kii hore ma ahayn hmm. Hmm. haddii saaska waafaqsan waa qowlka muqaabil asax wey asaxa ma kase ka soo horjeeda saxiixa awood mhm. ka aan meesha ku sheeganayn baa kii hore waafaqsan walaa yasixu ma asaxya tacliiqu ikhtiyaarin walaa faskhin inaad xidho ood lalaadiso doorashadii iyo fasakhi ma asaxayso waxaa lagu yidhi gabdhaha mid kala dooro markaasaad yaad tidhi heblaan doortay waa hadday gurigaa gasho heblaan doortay waa hadday istaagto ama waxa ay bixiso shaddi baad ku xidhay idan lama ogolo maxaa yeele ikhtiyaarku wuxuu ahaa ka nikaax ka nikaax ama istidaamatu nikaaxna aan dhahno ama aan dhahno ibtidaau nikaaxina nikax ba matalaya nikaaxna ma bannaanayn in laga dhigo mucallaq waa inuu munajaz noqdo waad soo marteen marka walaa yasixu tacliiqu ikhtiyaarin bisharطin aw bizamanin aw biwaqtin aw biwasfin aw bificlin walaa tacliiqu faskina ma banaano in fasakhina lagu xidho isaguna shardi lagu xidho ama wasfi heblaan fasakhay asna ku dhimaado waa goormo waa hadday si fiican iisoo fiiriso idan socon mayso idan hawlahaasoo dhan waa khatar waxaa la rabaa axkaamtan inay noqoto axkaam munajazo oo go-an ayb waxay ku cillaayeen shaaficiyadu waxay leeyihiin ikhtiyaarku sidiisaba wuxuu aha doorasho iyo rabitaan iyo shahwe iyo dareen haddaad iyagii doonidaadi aad haddana shardi kusii xidho garan mayno goortaad islaamta doonayso goortaad nacayso wuxuu iraadu ahaa iraadadii iyo rabitaankii baad haddana shardi ku xidhay idan islaamta ma doonta mise ma doonayso goorma hebley waan adaan ku doortaa tiri insha allah goormaha de waa yahay wax go-aan barna si loogu kala baxo islaamta iyadoo ay xaas u noqoto inta kalena ay ooda u jabiyaan walow xasara اlikhtiyaara fii khamsin indafaca man zaada wacalayhi tacyiinu wanafaqatuna xataa yakhtaar hadda haweenkii badnaa wuxuu yihi antaanaan ka doortay anta toban bay ahayen wuxuu ihi antanaan doortay maxaa la samayn hantaas waxaan ka ahayn horta waa kaceen wey toban ma ahayn shan ku daysay iyagu tage ooda jebiye shanta aad doorateen baan kusoo noqonaynaa hanta aad dooratay waxaan lena horta biilkoodii baa ku saaray ilaa aad kala saarayso bilkoodii marashadoodii masruufkoodii o haddana waxaan leenahay hantan laftirkooda afar ka sii cadee afartaad rabto hantii hore kuwaa tagaan leenahay marka hore shan tiri bay tageenba kuma hayaan walow xasara hadduu ku koobo alikhtiyaara doorashadii fii khamsin min alcashir shan tobankii ka mid ah in dafaca waxaa oo dejabin man zaada hanta wii ka badan hanta wixii ka badan kuma hayaan baa lg lix bay ahaayeen sideed bay ahayen toddoba ahayen waxaa tihi shantanaan doorta waxaan lenahay horta laba waa tagta ninki la yidhi hal hal ku dhufo muxuu yidhi carartay buu xisaab lagu bari baa hal hal ku dhufaa la xudha cararta hal geelo meeshan taagan hal ulo ku dhufo dee oradii marka waxaa weeye hadda haddaad tiri shantan aan waxaan leenaha horta shantaa wixii dheeraa labo saddex afar shan tage kuma hayaan wa calayhi waxaa saaran shantii marka loo soo noqdo altacyinu fi اlkhams antii inuu afar ka bardhabaa laga rabaa wa nafaqatuhunna biilkooduna waa saaran yahay xataa yakhtaara ilaa afar ka mida shantaa uu doorto soo war iska kooban maaha oo maay liannahunna waa maxbuusaatun fii xaqihi asay u xidhan yihiin tii xaas noqon lahayd taan noqonaynin kulli isagay sugahayaan mar hadday sugahayaan waa inuu xaqa iska bixiyo isagaa loo xaniban yahay fain taraka alikhtiyaar hadduu yidha waxba dooran maayo shan ma soo reb haa شhana ma fakataa شhantaana iska joogo weliga dooran waxba kala dooran maayo waxaan doonaan samay ma jirto waa laga shaqaynaya booliska loo loo diraya waxaa leeyahay hawsha cadde haddii kale waxaa ku yaqaana jeelka haddaad daydana weliba ulba lagugu dariyo karbaash iyo jeedal fain taraka ااkhtiyaara fi اlkhamsi wey doorashada hadduu ka tago xubisa waa la xanibaya waa la xidhi cinda اjumhuurna weliba waa la garaaci haddii loo baahdo cinda jumhuur shaaficiya haddii loo bahda waa la garaaci maxaa u daliila waa asal ijmaaca jira nin walboo xaq lagu yeesho xaq ku waajiba laga soo saari waayo ilaa biاlxabsi wاdarbi yudrab wayuxbas taas waxaa kusoo marray kitaab اlbayc baan kusoo marray ijmaca asaga nin walbo xaq waajaba lagu yeesho oo laga soo saari waay ilaa biاlxabsi aw اdarbi xubisa wadurib haddii laakiin hanjabaad u horaysa keliya oole ku bixiyo la garaaci maayo lana xidhi maayo haddii laga faramuroojin karo he waa ka faramuroojinaynaa laakiin ninka faramuroojina lagu kari waayo hanjabaadna anfici weydo jeelkaa yaqaana calacaan laga garaca ilaa xaqii lagu lahaa uu ka dhiibo maxay taysaan doonaan yeelahayaan xubisa weeye haddii loo baahana duriba fain maata hadduu dhinto ninkii baa dhintay qablahu qabla tacyiin shantii gabdhood uu soo joojiye ama tobankiiba intaan weli uusan kala dooranin isagoon cayimin buti all ku timid ictadad xaamilu mid uurla waxay ku ciddo darsan bihi ay biاlxamli biwadci اlxamli haweenkii isagoon kala dooranin ayuu tii allaba ku timid waan eegaynaa horta haweenku maxaa galoof ah maxaa xaamilo uurley ah waan fiirinaynaa waxaan leenahay tii uur leh hadday caawaba dhasho e ciddadee dhammaatayba cidd اlwafa tagta kuwii aan uur lahaynna hadda waad fiirin un ahayd ama sakiiro ahayd saddex bilood tii dhiig heli jirtay dhiiggeeda saddexdaabay ilaan ciddaa bilaabatay ninkii dhimay xaasas marka ayago hadda ma asaga oo ma idan marka ciddadii u horayso horta uquuqda isninku markuu dhinto xaqa u horeeye gabadha ku soo bodo waa maxay inay ciddo tirsato kadibna xal baa xigahay hawlihii o dhan sheekhu waa ka hadlahaya hadda wuxuu kuu bilaabay ciddadii fain maata qablahu ay qabla tacyiini ictadu waa ciddo tirsan xaamilun mid uur leh bihi biwadci اlxamli qur-aankaana caddeeyey qur-aanku ma kala qaadan weeye wulaatu اlaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna halkaasaan shaaficiyad daliishanay halkaas shaafici markay marhayaan qoorsagaaro yar ku qabo waxaad tidhaahdaa marka la marayo haweeneyda zaaniyadda ee xaamilada min zina maxaa u tirada meherkaa qabanaya haicilla waa la meherin karaa bay qabaan iyo biyahaas oo dhan ma laha xormo qab hadda waxay ku dhaheen qur ma kala qaadin muxuu ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna marka waxaa wa qabato waa ijtihaad nin ma qabay idan ninkan see ku abay gaalnimu ku abay gaalnimuu ku qabay islaamkiisii muxuu keenay inay kala furmaan buu keenay ma wada qabi kartidee tan inay xaaskaada noqon iyo tan inay noqon midna war looma hayo idan afartii dooradii la yidhi xaas u noqon lahaa uu qabi lahaa isagoon kala dooranin bay khilaaf yidhi ma yidhi idan waxaa la yidhi tii uur lahayd biwadci اlxaml waxaan ka rabnaa warka ay shaaficiya ma kala qaada ilahay bay yidhahdeen wuxuu ku xidhay xukumka ciddada ah biwadci اlxaml meeshuu doona ha ka yimaado godkaan ku hayna midkaas weeye godkaan ka rabna midkaa wey ilahay ma kala qaadin ee xukumka wuxuu ku xidhay biwadci اlxaml sababka hore ku yimid ma fii islaamin buu ku yimid ma fii shirkin wa kufrin buu ku yimid ma cinda ikhtiyaarin wa fasin buu yimid oo la kala baxahayo ma wuxuu yimid min zina kala qaad la'aanta waxaan raba inaad shaaficiya kula niqaashtaan oo ku qabataan aan ka soconno iska masl ijtihaadiya way hadda idinku laftikiinu nascadood wax ku burburin kartaan ma haysaane waxaa weeyaan waan la kala jiidanaya baasha wadaatu ashhurin bileyl tii bil ku dirsan jirtayna iyo wakayru madkhuulin biha taan loo galmoonina biarbacati ashhurin wacasharan bay ku cidtirsan dawcid lwafaa arbacata ashhurin wacashirin weeye tii marka saddex bila tirsan jirtay iyo tii weliba aan loo galmoonin gabadha aan loo galmoonin haddii la furo cidda ma laha haddiise laga dhinto ya kee hadda ayaddu nas ma ah waa daahiro nas ma ah leanna waxaan leenahay waxaa lagu xambaarahayaa cala alxamli اlmachuudi اlmacruufi اlmuctabari sharcan xaqaaqada sharci waa in lagu cambaaro wixii agtiisa muctabarka ee ka ah mid kale siyaaqa aayaddu waxay ka soo hadlaysaa haween la qabo oo rajciye leh oo baaina leh xisaab baa laga soo hadlaayo gabadhan garaca la ordaysa xagga naga geeyaan ku lena markaan shaaficiyana marka aayaddu waa daahira nasi aan la dhihi waa daahiro ha saxiix caam haddaad ujeedaan sax lafdiga lafdiga haddii loo jeedo laakiin siyaaqa aayaddaa lagugu weerarayaa iyo xamligoo loo lagu xambaaro calal machuudi lalxamli luatan xamli w dhihi mayna waan ku xambaaraynaa almacruuf almachuud aggaas ujeeda kaasay ka hadlayaan inka socon ti laakiin aan loo galmoonin laga dhintaas ku khaldina maalowd wadaad wajaad laga soo wacayoo baasha ku bariiqday marka iska ilaaliya haweenayda aan loo galmoonin ee laga dhinto cidatulwafaa way tirsan laha mahru nisaa'iha soomaydan cabdulahi ka maqan mascuud laa waksa walaa shaطata afar bilood toban way tirsanaysaa kadibna looyi nabigaa wax ku xukumay brwac bint waashiq buu ku xukumay ilahina u ku xamdiyey marka hasku khaldina farqun bayna alaaqi geeri iyo furitaan waa kala duwan yihin tiibuu sheekhu hadda kaaga hadla wayna iman doontaa baabkeed baabulcidda baab culus aad u dheer wey oo iman doonaa ya mid xiro meelahan jooga laga soo waajiro kaas tirsan mayso famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha buuri wadaatu ashhurin bileyl hayru madkhuulin biha biarbacati ashhurin wa cashran bay tirsanaysaa taabaxday aayasadii dhiigga ka samirtay gabadhi yarayd midda aan loo galmoonin kulli waxay tirsanhayaan afar bilood iyo toban habeen wadaatu aqraa'in middii muxuu ahay qur ku tirsanaysay oo dhiig iyo xayd ku tirsanaysayna bilakari midka badan bay cidda ka dhigan min alaqraa'i qoryaha iyo arbacata ashhur wa cashara ciddat اlwafaat iyo xukunkii xaydkii kolba kii badan bay tirsanaysaa haween dhalmaroodi qabaa jiro dhiiggoodu daaho labadii biloodba hal mar dhiig hela marka saddex dhiig haddii loo xisaab maxay noqonaysaa lix biloodba ciddada ku dhammaanaysa idan waxaan leenahay middan dhalmaroodi ay qabtay dhiiggeedu sidii maroodigu uun soo daaho waxaan leenahay waxaad tirsataa bilaqra bilaqra oo sita ashhur ama hamsata ashhur a kugu noqoto tanna waxaan leenahay middaa iyadoo afar bilood iyo toban habeen ka horba ku dhammaysataa aqraadi laba bilood gudahoodba intaas ama soddon iyo dhowr beriba ku dhama waxaan leenahay eh, aqraa ma soconaysee afar bilood iyo tobanhayn ku sugaysaan leenahay wadaatu aqraa'in tactadu bilakari kolba ka badan bay ku tirsan min alaqraa'i xagga xeedkii iyo dhiiggii iyo wa arbacati ashhurin wa casharan kolba badan maxaa loo leeyahay waxaan saa leenahay mid walba waxaa dhici karta wey inay ama noqoto zawjo ayib oo qabla alwafaad la dooran lahaa iyo inaysan noqoninba waa dhici karta marka waan isweydaarinaynaa kolba waan isweydaarinaynaa ayib idan wuxuu ka gudbay sheekhu cuddadii wayuuqafu waa nasiibu zawjaatin xataa yastalixna yani waa lagayaba ishkaal in ka galo maxaa loo kulmiyey cidd ulwafaadka iyo aqraada waxaa loo kulmiyey jamca bayna alxukmayn midii cinda alikhtiyaar aan zawjo noqon lahayn maxay ku cidirsan lahayd biaqra bilaqra oo in la dhiigun bay heli lahayd kadibna ila waeedu furadan waa furqatu fasxin waa inaga soo marra haddi waa furqaةu faskhin kala tag walbo bاkhtiyaari الزawja aan ku imanin والزawj aan ku imanin oo sharcigu xukumo waxaan leenahay wuxuu noqdaa furqaةu faskhin wey laa طalاaq marka kuwaas dhiig bay tirsan lahaayeen waxaa kaloo dhici karta weeye cinda اlاkhtiyaar inay zawjo loo dooran lahaa zawjo laga dhintayna maxaa lagu yaqaana inay tirsato afar bilood iyo toban habeen labada ixtimaal maadaama ay waarid yihiin cinda اllah waxaan jamcinaynaa kolba kii badan baan maraynaa haddii ay aqraadu badan tahay islaantii shan bilood dhig tirsanaysay taa macnaheed waxaa weeye ciddulwafaadna way ku hoos jirtaa wey ciddulwafaadna way ku hoos jirtaa shan bilood bay dhiig tirsatay ama lix bay tirsatay waxaan leenahay waxaa meesha ay ku baxay haddii ay qoryo tirsan lahaydna dhiiggii lix bilood buuba gaadhay hadday zawjo noqon lahaydna afar wayba dhaaftaan leenahay khayr wey laakiin marka aan dareenno in ciddulwafaa ay tahay midda badan qoryuhuna ay yaraanhayaan waxaan leenahay inaysan xaasba noqoteen baa laga yaabaaye oo qori ay tirsan lahayd waa laga yaabaa inay xaas noqon lahaydoy eh, afar bilood iyo toban tirsan waa laga yaba waxaan leenahay marka ta badan ixtiyaatan sidaas wey waa baltan baa jira bal cinda alikhtiyaar qad takuunu zawjatan waqad takuunu hayra zawja oo marka ay dhiigun tirsan lahayd caadi ah marka waan jamcinaynaa waan tadaakhul baan ku samaynaynaa meeshuu dhiiggi badan waxaan leenahay dhiigga hala tirsado lann waxaa fangelaysa belihii cidd alwafaad baa fangelaysa meeshuu ay qoryuhu yar yihiin waxaan leenahay tirso cidd alwafaad lanna qoryaha fangelaya warka inaad garateen beelata aan ka socon dhaxalkii maxaa lagu samayn hadde waa toban bay ahaayeen ninkanna afurun baa dhaxay lahayd ama uman ha qaateen ama rubc ha qaateen wuxuu yidhi wadaadku waa la joojin waxaa le tobankiinnan intan ku heshiiya anuu ijeclaa kole dooran lahaa ukaada leeyahay warkaa ma socon haye ku heshiiya wayuuqafu waa la joojin nasiibu zawjaatin xaasaska nasiibkoodii xataa yastalixna ilaa ay ku heshiiyaan inay kala badsadaan inay sintaan in qayba iska cafiyaan xaqoodu inay qayb qaataan oo haweena afar ka badan idan waa masalada keli lagu goyla haween toban gaarhayo hal nin dhexlayo xaasa ku dhexlay meelgeyi waa googa xagala waa laisku xidhaa tanaa ka mid a ah. ayib marka xataa yastalin ayay u taallaa <coughs> maxaa yeelay licadam tacyiin haween loo cayba inay xaas noqoto midna ma jirin qabla tacyiin buu ninka dhinta walikhtiyaar idan kulligiinba waxaa ixtimaala inaad zawjaad inaad badaniaad intii ah, afartina zawjaad noqotaan iyo inaad afartan noqdaan iyo in isku dhafaad noqotaan oo afartin laba ka mida ah, iyo afartan laba ka mid ah ay noqdaan wax o dhan waa baltan ayib inuu kulligiinba idin diidi lahaa oo uu dooran lahaa hal ka mida intiinan waa dhici karta ama u ya way furan tahay waa haddii ikhtiyaar la geliyo wey odaadaallema abadan haday la islaamaan daama nikaaxu lannagu furitaan buu laakiin keeni karaa iyo fasakh dhibba ma laha idan mar haddaan jirin tarjiix murajix maadaama uusan jirin waxaa weeye intan yarta ah biyobiyaysta laleh ya majuusiyaadka de kuwaas majuusiyaad bay ahaayeen faslun fii mu'nati الزawjati idaa aslamad buu ku saabsan yahay haweeneydii islaamta kharashkeeda iyo beelkeeda gaalnimaad isku qabteen way islaamtay maxay xaq kuu leedahay ileen haweeneydu markaad kala tagtaan ima an tabiina min اlإslaam wa ima an tabiina min الridda waynu soo maray marka tii buu rabaa sheekhu inuu ka hadlo aslama idaa aslama maca si wada jira hadday ku soo islaamaan istamarat الnafaqaةu bilkii waa joogtaynaya islaanti aad qabtay adigaa isku mar soo islaamay say aad u biilaysada haddana u biilaysa dhihi maysid meesha islam baa soo hawsh waa isbedeshay wixii hadda ka dambeey wax bilaabanaya sidiibu u socdaa bil dhexdeed baad ku islaamteen shan iyo tobanka beri biilkooda lagugu lahaa markaas tii go'da dhammaanta islaam baa bulka siiya hadda shan iyo tobanka dambe baa bil ugu leeday lagaa dhegaysan maayo istamarat nafaqa sidii bay u socota maadaama nikaaxi joogteeyey lianna nafaqadu waa ahar min ahaari الnikaax haddii nikaaxi daa'im uu noqday wakadalika aahaaruhu ayb walow aslama hadduu islaama asagii wa asarat الزawjaةu calى اlkufri ayaduna ay gaalnimada ku madax adeegto xata inqadat اlciddatu ilaa ciddadu ay dhammaato falaa nafaqata hada iyadu midaas lanna waa naashizo islaan muslimadoo la qabo mxuu ahaay cagareeb noqotay baaba biilka loo diiday mid gaalnima ku madax tiirisay maxaad ka dheg warkeeda ka sheegaysa falaa linushuuزha bالتakhلف can اlإسlاam ayb wain aslamat hadday islaamto fiiha fi lcidday ku islaamtay ciddada gudaheedii bay ku islaamtay lam tastaxiqa mudan mayso limuddati takhalufi intay cagta dib u yar qabatay filjadiid haddaynu qabsanno hadhiddii ay hadhay ku mudan mayso wax nafaqa ah muddadii ay wadaadka ka dambaysay biil ma laha lianna inay zawjo noqon iyoinay noqonayninba baltan buu ah kale fasi islaam baa ayadun baa isdaba qabataysa aniguna intaas ee ciddada ku jirta ooma galmoon karin xuquuqu bay iguma laha marka tagtay wey wain aslamad fiiha fi ciddati lam tastaxiqa mudan mayso limuddati takhalufi nafaqatan wa fi ljadiid haddaan qabsano amaa qadiimku way mudan buu leehay qadiimku way mudan buu leehay ama jadiidku linujuuza eh, bitakhaluf marka ma'aalka dambe eemayna bidaayadaan firinaa buu jadiidku leeyahay alcibraةu biاlawaaئil laa biاlawaakhir way isku qabtaan axkaamtu ma awaaisha laga eegi mise awaakhirta waa qaacida hataa ka dagaalaman qolyaha usuuliyiinta marka aduu jadiidku wuxuu fiiriyey awaaisha qadiimna wuxuu fiirinhayaa awaakhirta ayib islaanta intaan ciddadeedu go-in nin kalena aysan u bannaanaanin ma ma islaanta mise ma islaamin buu ka eegahayaa marka qadiimku walow aslama hadday islaanto awalan marka hore ayadii baa islaamtay faaslama fi اlciddati aw asara falaha nafaqaة اlciddati calى الصaxiix haweeneen baa lasoo fiijisanhaya hadda asagii baa la gelhaya odaygii walow aslamad ayadu hadday islaanto awalan marka horeba iyadaa islaamka ka horreysay gabadhi faaslama fi lciddati asna ciddadiiba ku islaamay isagii baa ciddada ku islaamay aw asara ama wuu madax tiiriyeyba gabadhii waa islaantay asagoo in islaambuuba diiday falahaa gabadhii soo islaantay waxaa u ahday nafaqat اlcidda intay ciddada tirsanaysa biilkeedii iyo masruufkeedi iyo marashyadii iyo way leedahay cala saxi haddaanu qabsanno maxaa yeelay liannaha adad fardan baan taagannahay fard waajib ah oo mudayaq ah ayay gudatay kuma ninka ma karto gaalnimadiisa kuma sii jiri karto waa inay si degdeg u islaamto marka waa muxsina iyadu maa cala almuxsiniina min sabiil marka asagaa dembiileah dhakadaa laga saarahayaa ee xaqi lagu lahaa sidaas wey hadday gabadhu muslimadda ay xaj xarmato ama muxuu ahay cumro xarmato adoo u idmay cumrada iyo xajkaana uusan ahayn farducaynkeedii maxaa macay xaqeeda kugu leedahay hadduu farducayn yahay intay xaj ku maqan tahay cumrada ay ku maqan tahayba waxaa weeye xaqeeda way kugu leedalana waa maxay waa waajib bisha ramadaan hadday soonto habeenkan ad tabar aada helaynin maalinkana soon la taagan tahay nanaashisaata bishan bil mid lahaysaa lanno soon baa ku qumay maanic xaq waajiba kadaalika gabadhu way islaantay ciddada hawloo dhan way kugu yeelanaysa oo igawa tagtay way xaq way saxantaha iyadaa fiican waa muxsinaw wain irtadad hadday ridowdo markooda way fiicnayde way biisay gaalnimay u booday falaa nafaqata hade biil ma laha say biil ku yeelan kaafirad baa nagu biilayda wain irtadad hadday ridowdo falaa nafaqata laha cala zawji اlmuslim weye wain aslamat fi lcidda ciddada hadday ku soo islaamtoy soo noqoto caafa hadday doontaa ku soo noqoto dheh yaana khalda dheh wain irtadad falaa nafaqata wain aslamat fi lcidda haayo wey linushuusiha biridda goormay marka eh, ay wa mudanaysaa waxay mudanaysaa markay soo noqoto kadib markay soo islaamta kadib ayaa waxa u bilaabanaya xuquuqda ay zawjeeda ku lahayd maxaa idin la socdinku waa in aslamatin ciddana wuxuu wax u raacinaya eraygan waa in aslama fi cidda nin wax u raacinaya miyaa jira wax lama socdo soo maa aan ka socon wain irtada falahaa nafaqat اlcidda asagii baa ridoobe hadda asagii baa ridoobay gabadhina islaamkeeda baaqi ku noqotay balaaya kugu dhacdo ku raaca maya jir falahaa gabadha waxaa u hadlay nafaqat اlcidda inta ciddadu ay ka go'ayso nafaqat اlcidday leedahay baab اlkhiyaari wاlcifaafi wa nikaax اlcabdi aynu ku joogno intayna ka bixin cashirka ee masaladaas ku saabsan walow aslamad awalan faaslama iyo tii xal aynu soo marayba laba madhab oo inaan tilmaano mudan baa jira xalay had inaan baraarujiyo waan hafay baan u marka kood waxaa weeye zuhri iyo sufyaan athawri ee waxay qabaan marba haddii islaam u yimaado laba gaaloo isqabtay haddii midkood soo islaamo oo islaamka ku kala hadhaan sidooduba isku mar hadday islaamaan haddee mujmac may ahayd waad garanaysaan mujmac may ahayd haddii qabla dukhuul ay tahayna tanajasat اlfurqa ayb haddii laakiin ay islaamtu hor islaamto zawjkana uu ka yar dambeeyo ama ninku hor islaamo zawjaduna ay ka dambayso labadaas suuraba marba hadday takhalluf yimaado oo macan aysan wada islaamin zuhri iyo hawri waxay leeyihiin yucradu cala almutakhallif اlislaam fainama baanad isla markaas la war islaamtii way islaamtay islaam adigu in hadduu yidhahd way kaa furanta le ayadii baa la dhihi ninkii wuu islaamay maxaad leedahay anuu hawshiisa kuma jiro baanad hadday doonto ha soo islaamto fi lcidda yucradu calay calى axadihima اlislaam fain abaa baanat اlfurqatu saas hawri iyo waxaa qaba zuhri jumhuur الtaabiciin waana madhab jamacati min الصaxaaba ayagu waxay qabaan islaamku hadduu ku yimaado fii nikaaxi zawjayni kaafirayn waa maxay asagaa tanajasat alfurq ay leeyihiin saxaabo badan cumar ka yahay ibnu cumar ka mid yahay ayb eh, iyo jumhuuru taabiciinba marka la fiiriyo kutub اlaaaar aad fiirisaa wa bihi qaala abu thawr wabni mundir wa saaxiba abu bakr daahiriyu halkaasay ku tageen waana wej eh, fi اlmadhab laakiin kutubta aan ku sheegnayn imamdir baa soo guuri wabihi ikhtaara bacdu asxaabina buui iyagu waxay leeyihiin marba laba gaalo isqabay midkood hadduu islaamo ama islaamtu ha horayso ama ninku ha horeeye isla markaasay kale furan yihiin wain kaana kitaabiya wain kaana kitaabiya cidduu doon ha noqdo ma kala qaadayaan waa iyagu halkaasa ku dhufteen waxaa lagu keenay qisadii zaynab binti rasul sal l slm ee abulcaas intaa sugaysa waxay yidhaahdeen axaadiista baabka ku timi dacfi baa ku jira maraasiil bay u badan tahay wax xujana ma ah waxay kaloo yidhahdeen haddii ay sugnaatana ibnu hundir baa u doodahay daahiriyu waxay leeyihiin hadday sugnaatana waxaan leenahay waa qabla fardi اlaxkaam axkaamta intaan la caddaynin ee laahuna xilun lahum walaa yuxilun lahuna ay soo degin walaa tumsiku bismkaafir aysan imanin walayajcal lahu waxaasoo dhan bay timid bay leeyihiin halkaasay ku dhegeen mundir iyo ragga madhabkan difaaca waxaa ka hoos baxay xujo aan fici aad iyo aad uga cad xadiidkii saxiixulbukhaari ku jira ibn cabaas wuxuu nabigu iyo gaaladu laba koox nabigu iyo muslimiinta iyo gaaladu laba qaab bay isula dhaqmi jireen gaaladu qayb muxaarimiinoo nabiga la dagaalama iyo qayb mucaahidiinoo nabiga aan la dagaalamin bay ahayd qaybta mucaahidiinta iga daaye qaybta muxaarimiinta nabigu dagaal ka dhaxeeyo gabadhi ka soo islaantee saaday u timaadaba dhiig bay tirsan jirtay day dhiigu ka dhammaado ninka doontay guursan jirtay ninkay doonto iyay guursan jirtay ayib ayadoo dhiigu ka dhammaaday oo nin aan guursanin dhowr sanaba ha ka soo waratay ninkeed hadduu soo islaamana nabigu waa isku celin jiray baashan ciddada aad fiirinaysaan ee tafaraqad iyo fircidday hawlaha maba jiraan bay dheheen xadiiku muxuu ka hadlay ciddo yaroo hal dhiig ah oo raximkeeda lagu hubsanao besay gabadhu tirsan jirto kadibna ninkay doontay guursan jirto haddii laakiin ayadu aysan guursaninba ilaa uu ninkeeda soo islaamo shan sana kadib allah ka dhige nabigu waa ku celin jiray hawsha ku dhacday zaynab binta rasuulina taan bay ahayd ayadaa soo islaamtay soo jirootay wadaadkeediibaa ilmahabreedna way ahayn la socoaata abulcaas wuxuu nabigu in badan mxuu ahaayey oga mahad sheeganayo gabadhu iyo abulcaas way wada dhasheen ibna habreed runay ahaayeen laba gabdhoo khadiijo walaasheed baa dhashay abulcaas zaynab iyo abulcaas waa ilma habreed saasuu gabadha oga dadaali jiray isagoo kaafiroo mushrigana uusan ogoyn in laga agbaxo nabigana uu xidhiidhin jiray isagoo kaafir nabiguna ka mahad sheegtay maalinkuu cali u duurxulay cali baa wuxuu damcay inuu guursado gabadhi ina abujahal gabadh muslimada markaasaa nabiga loo sheegay nabigu ki istaago yidhi eh, ina abi aalib cali wuxuu doonahayaa inuu kulmiyo binta rasuulilahi wa bayna binti caduwillaah abujahal gabadhiisii iyo gabadhi rasuulku meel iskugu keenahayaa anugu wuxuu ilaahay baneeye ai nabiga wuxuu ilaahay baneeye xarimi maayo laakiin binta caduwillahi wa binta rasuulilahi yajtimacaani fii makaani abadan faadumo waxa dhibaa idhibahaya dooni mahaayo inaad diinteeda ka fidnaysaan maxaa yeelay way masayri kadib ayada islaanta fida isqabsan kadibna gabadha waxay ku caayi gaal geesawooyin baa ku dhalay sidaadaba qorum nijaasa tahay tanna waxaa ka iman nabiga faranta halis wey nabigu taasuu ka hortegaya ma inuu diidan yahay wax kale nabigu wuu sheegay doonima inaad diinteeda ka fidnaysaane caliyow laba mid ama gabadha reer bani buqsum iska ama gabadhayda ii fur labada yeel maalinku nabig qadiyadda ka hadlaya wuxuu ammaanay abulcaas qaabku oola xididay u ilaaliyey hilibkiisa iyo xididkiisa buu aad u ammaanay maxalushaahidku marka zaynab maxaa ku yimid iyadaa soo hor islaanta hadee gabdhii nabi maxamed markuu uu nabigu la dirayba horey ka islaamay wax kaale ma jirin asagoo islaamkiisu waa daahay lix sano kadib ama shan sano kadib calaa bacdi riwaayaat ayuu yimid asagoo muslim ah nabigu marka wuxuu ku celiyey zaynab neer cusubna ma dhicin riwaaya uu wariyo xajaaj bn arطa can camr bn shucayb an jaddi baa ku timid faradaha binikaaxin jadiid tirmidi wuxuu yidhi riwaayadan daciifada ah ayaa fiican buu iyadaa fiican kan ibn cabbaasee saxiixa ah wuxuu yihi laa acrifu wajhahu wain kaana isnaadu laysa bihi ba's sanadkiisu waa nadiif bu laakiin macna ahaan lama laqi kara buui midkan daciifka ah ayaan ku urursanaynaa rag badan ba ka waaweyn ba hortii sidaa yidhi maxalushaahidku waxaa looga jeedaa madhabkaas ay mareen jamaaca min aلصaxaabati والtaabiciin ayaa min xayu daliil aad moodaa inuu quman yahay midda kale masalada anagu aanu qaybinay tanajit alfurqa war la garto wey idaa aslama macan daamana war la garto wey laakiin qadiyadda ciddada ah ciddada ah wax daliila u garan maayo iska ogaada madhab ahaan keligaana ma xanaabiya nala qabta isxaaqiyiintii ibn rahuya qaba waa meesha maalikiye badan baa nala qabta ayib dad badan baa hawsha nala aba xata axnaaf baa nala aba in yar bay nagu khilaafsan yihin oo ah iyagu waxay ka fiirinayaan hadday labada zawj mid ka mida ah islaamo ay kala hormaraan daartay ka fiirinayaan hawlahoodii bay u noqonayaan ma isku daar bay joogaan daaru islaam ma daaru xabbay wada joogaan ma daaru kufrin waa islaamin bay kala joogaan xisaabahoodii la yaqaanee qaranaysaa bay iyagu u laabteen ama almaalikiya xanaabila way nala socdaan islaamu axad zawjayn in ciddada laga fiiriyo wax dayla u garan maayo min kitaab walaa min sunna walaa ijmac salaf الsaalix idan annagu waxaan uga qiyaas qaadanay baab rajca haweeney la furay kadibna intay ciddu ku jirto dan soo ceshado maxaad ka leedihin baan ku furay ama labaan ku furay ciddadon dhammaan waxaan idhi rajactu sidoo kalean ka qaad islaamku wuxuu way alaaq baynuna suqraa buu keenaa wey kadib intaan ciddadu dhammaanay haddii midkood soo islaamo kaannahu raajacaha halkaasaan uga kaas qadanay laakiin naskaa ku yimid fi saxiix albukhaari ee qisadii zaynabna uu taageerahay wuxuu tusahayaa inay tahay furqo munajaza ah laakiin haweenaydu intaysan guursanin ninkeeda hadduu soo islaamo tarkiiban fi lislaam baa dib loogu celinaya masale kalena aan baraarujiyo oo ku saabsan ankaxat lkufaari saxiixatun cala asaxiix madhabka ayaga madhab xanaabila wey kadalika xanafiya ama almaalikiya waxay qabaan ankixat اlkufaari waa faasida ankixat اlkufaar iyo طalaaqoodu waa faasid bay qabaan laakinanaa nuqurhum calayhi tarkiiban fi اlislam bay leeyihin guurka gaalada iyo furitaanka gaalada qabla islaam ah en shuruud oofsanin iyo arkaantii waa faasid waa baail bay leeyihin laakiin ayagoo baalkaa jajaban ee baailka awatay faasidka hadday soo islaamaan ka burin mayno ar baa udhe idan waxay nugu khilaafeen tandiirka laakiin waxay nugu waafaqsan yihiin tabiiqa ankixat اlkufaari wa طalaaqum cindana waxaan leenahay waa صaxiix ayag waxay dhaheen waa faasid laakiin nuqurhum calayhi wixii sharcigu ogol yahay aan u qirayna wixii sharcigiina waa la kala tuuraya markaa dambe wey marka intaana qolyaha way nugu khilaafeen wallahu aclam intaan ku dayna casharka insha allah